رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب حق الجار والوصية به waxaan qaadanaynaa jaarka xaqa uu leeyahay iyo dardaaran layskala dardaarmo deriska wanaag falkiisa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye waha ilaahay caabuda oo walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi asaga shay-an waxba cibaadadaha ugula darina wabilwaalidayni labada waalid iyo labada idin dhashayna ixsaanan ixsaan markaa u sameeya labada waalidna ixsaan u sameeya waa labada waalide wabidilqurbaa iyo kuwa qaraabada u saaxiibka ah wabidilqurbaa kuwa dhowaashaha u saaxiibka ah walyataama agoontana ixsaan u sameeya waalmasaakiini iyo masaakiintaba waljaari deriskiina wanaajiya dilqurbaa dhowaashaha u saaxiibka ah deriska qaraabada u saaxiibkii dhowaanshaha waxa suuragal ah in loola jeedo qaraabana waa tihiin xagga degaankana deris baad ku tihiin xagga dhalashana waad isku dhowdihiin wajaari dilqurbaa waaye marka waxay qaar yidhaahdeen waa deriska gurigiisa kuu soo dhow waljaari deriskiina ixsaan u sameeya aljunubi ee fog macnaha derisna wuu kuula yahay laakiin qaraabo ma tihiin ama waljaari deriskii aljunubi ee fogaayo xagga degaankana kaaga fog kaan ixsaan u sameeya waasaaxibi saaxiibkiina ixsaan u sameeya saaxiibkii wasaaxibi biljanbi dhinacaaga ahaaday iskuulka marka aad dhiganaysa midka saaxiibka kula ah ee kursiga aad isla fadhisaan markaad shaqada ku jirtaan midka aad wada shaqaynaysaantaada oo saaxiibaddaa dhinacaaga fadhisa ah intaba ixsaan u sameeya iyo wabni sabiili waa musaafirka ibnu sabiilka musaafirka markaa loola jeedaa iyo wamaa malakat wixii ay hanatay aymaanukum midigyaalkiina wixii midigyaalkiina ay milkiyeen waa addoommada aad yeelataan waa xoolaha aad milkisaan xataa xaas kuwa suuragal in markaa loola jeedo ayaa waxaa la leeyahay ayagana ixsaan markaa u sameeya wa can ibni cumar iyo wa caaishata radia allaahu canhuma qaalaa waxay dhaheen qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa zaala kama zuulin maa zaala ma uusan ka zuulin jibriilu malakuljibriil yuusiinii inuu igala dardaarmahayo biljaari deriska maxamedow deriska iska ilaali alle maxamedow deriska ha la wanaajiyo ma uusan ka zuulin oo kama joogsanin inuu deriska igala dardaarmayo xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu sayuwarifuhu inuu idhaxal siinayo <clears throat> inuu jibriil leeyahay muxamedow dhaxalkaagaba deriskaagaa iska leh ilaa heerkaa aan maleeyey inuu dhihi doono ayuu deriska ka hadlay deriskii ka dardaarmay deriskii in badan uu dadka inay wanaajiyaan uu ka hadlay xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu sayuwarifuhu inuu dhaxalkaygabale dhaxal siinayo muttafaqun calayhi wacan can abi darin radia allaahu canhu qaala abiidar wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi yaa abaadar abaadarow idaa dabakhta markaad karsanaysa ama aad karinaysa maraqatan maraq maraq markaad karsanaysa waahi biyaha hilibka uu dhale ee laga shiilee fa aktir badi maa'ahaa biyaheeda badi maraq markaad karsanaysid biyo fiican u yeel oo biyo fiican ka dhali wa tacaahad gaargaarsii oo la eeg eeg oo la fiirfiirso jiiraanaka deriskaaga rawaha muslim baa xadiidkaa wariyey deriskaaga u geey oo siibaa laga wadaa macnaha la eeg eego oo la fiirfiirsa deriskaaga oo markaas sii abiidarow maraq haddaad samaysan oo aad karsanayso si deriska ay wax u helaan biyaha u badi kadibna la eeg eegoo la ballan watacaahad jiiraanaka wax ka gaarsii deriskaaga rawaahu muslim wa fii riwaayatin werin kale oo lahu muslim u sugnaatayna waxay ahayd can abi darrin qaala inuu yidhi inna khaliilii wadaygay sala allahu calayhi wasalama rasuulkuu ula jeedaaye awsaanii wuxuu ii dardaarmay ee uu igu yidhi idaa tabakhta maraqan haddaad maraq karsanayso fa akfir maa'ahu biyaha u badi humma andur eeg eeg oo la fiirfiirsoo u geey ahla baytin reer oo min jiiraanika deriskaaga ka mid ah ahlu bayd deriskaagaa eeg eeg oo fiirfiiri fa adhum ka gaarsii oo ka asiib oo uga gey minha maraqii xaggiisa bimacruufin si macruuf ah si macruuf ah oo fiican deriska markaa wax uga gaarsii oo deriska u geey oo la eeg eeg oo la fiirfiirso saasuu markaa ii yidhi saasuu nebigu ii yidhi buu yidhi wa can abi hurayrata radia allaahu canhu anna alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa yu'minu ma rumaynin wallaahi laa yu'min allaan ku dhaartee ma rumaynin wallaahi laa yu'min saddex jeer buu ku soo celceliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baan ku dhaartee iimaan ma laha ilaahay baan ku dhaartee iimaan ma laha ilaahay ayaan ku dhaartaye ma rumaysuka qiila waxaa loo yidhi man waa ciddee yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo waa kuwee kuwa aan rumaynin ee aad saddex mar ku dhaaratay inaysan iimaan lahayn wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'min saddex jeer buu ku soo celceliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baan ku dhaartaye ma rumaynin ilaahay baan ku dhaartaye ma rumaynin ilaahay baan ku dhaartaye ma rumaynin buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadu aad bay u naxeen su'aal bay nebiga u celiyeen qiila waxaa loo yidhi man waa ciddee ciddaa saddexda mar ku dhaaratay inaysan iimaan lahayn yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu yidhi alladii waa midka laa ya'manu aan ka aamin gelinin jabariskiisa bawaafiqahu sharaftiisa dariskiisa ayuu ka ilaalin waayey deriskiisa ayuusan ka ilaalinin bawaa'iqdiisa sharartiisa ayuu ka difaaci waayey mar kasta deriskaa shartiisa gaataa mar walba deriskuu dhibaa mar walba derisku kama ammaan helaan kaas waayabuu dhahay midka aan saddex jeer ku dhaartay inuusan iimaan lahayn inuusan rumaynin qiila man yaa rasuul allah waa cidee rasuulkii ilaahayow qaala aladii laa ya'manu jaaruhu waa midka aan jaarkiisa iyo deriskiisa ka badbaadin oon ka ilaalinin bawaa'iqahu sharaftiisa shartiisa ayay derisku ka ammaangeli waayeen oo ay ka iiaamuraan albawaa'iq alghawaa'il washuruur baa la yidhaahdaa waa shuruurta iyo dhibka wa canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulku wuxuu yidhi yaa nisaaa almuslimaat gabdhaha muslimaadka ahow dumarka muslimaadka ahow yaa nisaaa almuslimaat dumarka muslimaadka ahow laa taxqiranna yaysan ka liidanin aysan ka yaraysanin jaaratun darisad lijaaratihaa darisadeeda oo hadiyad ha u geyso yaysan dhihin waxaan waxdad loo geeya miya war isku hadiyeeya oo hadiyada isi siiya dumarka muslimaadka ahow deriskiina ogaada oo wahdiyo u geeya ha ka yaraysanin ha liidanin waa yaryahay ha isdhihin walow firsana shaatin qoobab ariba ha ahaadaane qoobab iyo mijimo ariba ha ahaadaanee hadiyad isu geeya dheen qoobabka ariga lagama wadee wax daciif ah oo sida ay rida iyo ariga mijmaheeda oo kalaba ha ahaadee wax u geeya saasaa loola jeedaa qolana siisay u daayeeni xatuu nebigu yidhi aan soo marnay haddii kuraac iyo mijmo laygu wici lahaa waan ajiibi lahaa haddii laysoo hadiyey lahaana waan aqbali lahaa hadduu odaygu soo adeego wax uu keeno xabad macsharaa iyo laba xabad oo sambuusa ah intaad bacda ugu rido ta yar u dhiibay habaryar u geydheh eedda u geydheh waa deriska cidda ahe saa darteed qoobab ariba ha ahaadaanee wax yarba ha ahaadaanee u geeyo hadiyad isisiiyaa laga wadaa wa canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yamnac yuusan u diidi yuusan ka mancinin jaarun jaarahu deriskiisa an yaqriza inuu ku tallaasho ama uu ku dhegsado khashabatan qori fii jidaarihi derbigiisa guri baad dhisanaysaa ehelkaagii deriskaagii baa u baahday inuu kugu dhegsado qorigiisa iyo alwaaxiisa ha u diidin inuu ku tallaasho ama uu ku dhegsado khashabadiisii qorigiisa derbigiisa uma ka bacdii yaquulu wuxuu yidhi abu hurayra markaa barsah buu ahaaye maa lii araakum maxaa ii sugnaadoon idin arkahayaa canhaa sunnada xaggeeda mucridiina inaad ka jeesanaysaan inaad iska jeesanaysaan maxaa dhacay buu yidhi maxaa dhacay buu yidhi oo kallifay inaad u diidaysaan deriskii waayo deriskii baa deriskii kale u diidaya sida maanta oo kale abaa hurayra intuu qiiliye buu yidhi maa lii araaku canhaa mucridiin maxaa dhacoon idin arkayo sunnadan xaggeedaad uga jeesanaysaan wallaahi baan ku dhaartee la armiyanna waxaan ku tuurayaa oon ku tuurayaa buu yidhi biha sunnadan bayna aktaafikum garbihiinna baynkooda macnaha wuxuu ula jeedaa sandullaan idinkaga dhigaya qasab baan idinku qaasiinayaa maxaad cod u diidaysiin in rasuulkii yidhi sala allahu calayh wasalam sida muttafaqun calayhi rubiya khashabahu bilidaafa waxaa loo idaafeeyey tiirkiisa khashabahu khashabkiisa inuu ku dhegsado waaljamc wa rubiya khashabatan bitanwiin cala alifraad ayadoo ifraad markaa ah wa uu yidhi oo qowluhu uu yidhi maa lii araakum canha mucridiin yacnii can haadihi sunna ayuu ula jeedaa maxaa dhaco sunnadan uga leexanaysaan maxaa dhacay ood sunnadan u diidan tihiin macnuhu waa sidaa wa canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man kaana qofkii ahaaday yu'minu ku rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhiro falaa yu'di jaarahu deriskiisa yuusan dhibin aaway dadkii ilaahay rumaysnaa war aaway dadkii qiyaamo rumaysnaa maxaa deriska loo dhibaa maxaa deriska loogu qaylinaa maxaa deriska qashinka albaabkooda loogu shubaa maxaa deriska ciyaalka looga celin la'yahay oo ay kubadda ugu ciyaarayaan oo ay ugu garaacayaan albaabkooday naga hurdi la'yihiin rasuulka eeg sal allah calah wasalam man kaana yu'minu billaahi iyo walyowmi alaakhiri qofka ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan falaa yu'di jaarahu deriskiisa yuusan dhibin waman ruuxii kaana ahaada yu'minu ku rumaysan billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhiro falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo martida meel fiican ha seexiyo raashin wanaagsanna ha siiyo waman kaana yu'minu qofkii rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambee aakhirana falyaqul khayran hadal fiican oo khayra ha ku hadlo ow liyaskut ama iska aamuso ilaa ma rumaysan tahay haadheh maalinta qiyaamana haadheh khayr ku hadal ama shir iska dheh aw liyaskut ama ha aamuso aw liyaskut muttafaqu calayhi wa can abi shurax alkhusaaci ana اnabiya sal اllah alay wasalam qaal man kaana yu'minu qofkii ahaada mid billaahi ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhiro falyuxsin ha uu ixsaan falo oo ha wanaajiyo ilaa jaarihi dariskiisa waman kaana qofkii ahaada yu'minu ku rumaysan billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhiro qof ka rumaysanna falyukrim ha karaameeyo ha wanaajiyo dayfahu martidiisa waman kaana yu'minu biاllaahi qofka rumaysan ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe aakhirana falyaqul khayran khayr ha dhaho oo khayr ha ku hadlo aw liyaskut ama ha aamusa rawaahu muslim bi hada lafd warawiya albuqaari bacduhu wuu wariyey wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow inna lii jaarayn laba deris baan leeyahay inna lii waxaan leeyahay oo ii sugnaaday jaarayni laba deris fa ilaa ayuhumaa labadooda keebaan u hudiyey hadiyada siiyaa hal hadiyaan hayaa oo labadooda uma qaybsanto laba derisna waan leeyahee kee mudan inaan hadiyada siiyo qaala rasuulku wuxuu yidhi ilaa aqrabihimaa midka kuugu soo dhow labadooda ninki xaggaaga baaban xagga albaabka hadduu jira mid albaabkiisa kaa soo hor jeedo kaasii oo midka kalena uu ku dheggan yahay marka waxaad mar walba siisaa buu dhahay nebiga midka kuu soo dhow yaa rasuul allah inna lii jaarayn laba deris baan leeyahay fa ilaa ayihinaa labadooda keedaan u hadiyeeyaa yaan hadiyada siiyaa qaala ilaa aqrabihimaa midka kuugu soo dhow labadooda ninkii xaggaaga baaban albaabkiisa midkuu ku soo xigo kaasii buu dhahay nebiga rawaahu lbukhaariyu wa can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama khayru alasxaabi asxaab waxaa u khayr badan cinda allaahi tacaala allaha sarreeye agtiisa khayruhum lisaaxibihi qofka saaxiibkii u khayr badan wa khayru ljiiraani derisna cinda allaahi alla agtiisa tacaalaa khayruhum lijaarihi dariskiisa midka ugu khayrka badan dariska kuwa ugu fiican yaa daris alla agtiisa u khayr badan asxaabna asxaabtiisa midka ugu khayrka badan saasaa la tilmaamay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan idan deriska oo la wanaajiyo iimaanka alluu ku xidhan yahay deriska oo la xumeeyana adoon iimaan lahayn bay la mid tahay deriska ha la hagaajiyo deriska ha loo naxariisto deriska ha la su'aalo deriska ha laisweydiiyo deriska xaalkiisa ha la ogaado dhibaatadana haysata waxaa ka mida qof kasta ganjeelkiisa u xiran maanta cid cid ka war haysa ayaa yar hadduusan rabbi noo naxariisa nagana soo gaarin dhib badan baa markaa lagu jiraa baabu bir ilwaalidayni wasilat alarxaam baanu geli doonaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam